wbacd fasalaam allahi calaykum waraxmat wbarakaatu dersi kooban oo ku saabsisan alcadlu maca allahi subxaanaه wa tacaala ilaahayna abuurtay ee khaaliqa in loo cadaalad sameeyo sharcigu wuxuu u soo degay oo gaayat اrisaala ama sababaha diinta loo soo diray waxaa ka mid ah liyaquuma annaasu bilqist dadku inay cadaalad ku qumaan ilaahay wuxuu leeyahy laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan liyaquuma annaasu bilqist kutubtan soo dejiyey buu ilaahay leeyay rusul baan soo diray oo rusushaa waxaan ku soo diray baa rabbi leeyahy bayinaat cadcad bayinadu waa wixii rasuulka rasuulnimadiisa caddaynaya waa dalaa'il nubuwa waa wax kastaoo inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii ka horraysay inuu nebi yahay caddaynaya rusul baan soo diray baa ilaahay leeyey iyagoo wataa caddaymo ay xagga rabbi ka sitaan oo sheegaya rasuulnimadooda kadibna ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaana waxaan soo raaciyo loo soo dhiibay kitaab iyo miisaan dadku xaq iyo baatilka ay ku kala gartaan oo wax kasta ay ku kala soocaan liyaquuma annaasu bilqisti baa ilaah yidhi si dadku ay cadaaladda ugu sigmaan waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamayaa in allaha yaamuru biاlcadli wاlإxsaani waitaa'i di اlqurba wayanha can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagي yacidukum lacalakum tadakaruun rabbi wuxuu idin farayaa bilcadli baa ilaahay leeya cadaalad buu idin farayaa cadaaladdu cumuuman waa alqisط waاlinsaaf amase waa icطaaءu kula dii xaqin xaqah qof kasta waxa uu mudan yahay ee xaquu u leeyahay in la siiyo ilaahayna wuxuu ku tilmaamaya diinta uu soo dejiyey dhammaanteedba diintu ama waa khabar ama waa xukum waa labadaa un waa war ilaahay uu warramayo oo ama wixii tegay laga warramayo dunidan iyo sidii loo abuuray laga warramayo insaanka iyo abuurkiisa laga warramayo taarikhdii bini hore tagtay laga waramayo ama war ku saabsan waxa soo socda aakhiro iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta iyo siraadka iyo xawdka iyo wixii ku saabsan laga waramayo ama ilaahay subxaana wa tacaala isaga keen warramaya isaga iyo sifaadkiisa idan diinta waxna waa war waxna waa xukum xukumkuna waa axkaam la leeyahay sidaa ha la yeelo saa ha la yeelo saa ha la yeelo rabbi qur-aanka markaa wuxuu leeyay watammat kelimatu rabbika sidqan wacadla kelmadda rabbi ilaahay kelmaddiisa wuxuu dhammaystiray iyadoo amaxay ah sidqan wacadla sidqan fi اlakhbaar wa cadlan fi اlaxkaam wixii warayna waa dhabee rabbi uu ka warramay wixii xukumee uu dejiyeyna waa cadaalad axad alculamaa ibnu taymiya baa wuxuu leeyahy xasanaadkuba meeshuu isugu yimaadaa ina jimaacu اlxasanaati اlcadl wa jimaacu sayi'aati الظulm xasanaadka waxa kulmiya waa cadaalad sayi-aadka waxa kulmiyana waa dulmi buu leeyahy haddaba cadaaladda aan ka warramaynaa cadaaladdu mar waa ilaahay oo xuquuqdiisa loo cadaalad sameeyo mar waa addoommada oo loo cadaalad sameeyo waxa aanu ku saabsan yahay marka ama dersigani wuxuu ku saabsan yahay qaybta koowaad oo keliya oo kooban oo ku saabsan alcadlu maca allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inaynu u cadaalad samayno oo ilaahay sidaynu ugu cadaalad samayno waa xaqa ilaahay inugu leeyay inaynu godanno xuquuq cadaalad la oofiyana waxa ugu horaysa ilaahay xuquuqdiisa hadday towxiid tahay iyo hadday cibaado tahayba waxaa rabbi xaqa u leeyay inuu u horeeyo sidaa awgeed ayaa saxaabigii la odhan jiray ibnu cabbaas radia allahu canhu can abiih wuxuu ku tilmaamaya in allaha yaamuru bilcadli markuu fasirayey alcadlu laa ilaaha ila allah buu yidhi walixsaanu aadaau lfaraa'id cadligu buu yidhi waa laa ilaaha ila allah cadaaladda la sheegayaaba oo waa maxay waa ilaahay baa cibaadada xaq u leh inaanad cibaadadii khaaliqa maxay makhluuqa kuwa la abuuray inaanad siinin insaafka dhabta ahi waa kaa rusushuna umaba imanin kow inay ilaahay xuquuqdiisa ina baraan mooyaane ilaahay xaqiisa inay ina baraan aynu maanta joogno waxaad in badan maqashaan xuquuq laga warramayo xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda xayawaanka xuquuqda xuquuqda shaqaalaha xuquuqda waxa kan waxaa maqashaan xuquuq tiro badan rights tiro badan oo laga warramayo laakiin way yaryihiin inaad aragto cid ka warramaysa ilaahay rightska uu leeyahy rabbi xuquuqdiisa cid ka warramaysa waa yartay waxaa badan in laga warramayo maxay xuquuqda makhluuqaadka islaamku xaqa makhluuqa waa ogol yihi laakiin waxaa ka horeeya ilaahay xaqiisa xaqa makhluuqaadka ama bani aadam ha ahaado human rights woman rights wuxuu doonaya ha noqdo ama ha noqdo xuquuqda environmentka iyo xayawaanka iyo xoolaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa bisad ayaa qof dumari naar ku gashay buu nebigu yidhi xaqii bisaday ku xadgudubtay deetana waa lagu cadaabay xadiiskii bukhaari waayo may intay xidhatay ayay waxna may siinin manay sii daynin buu nebigu yidhi dhulkeeda ha wax tagtee intay xidhatay gaajo ku dishay weeyaan waa xuquuqdeedii bay ku xadguduftay diintu way ka warramaysaa xuquuqda dhirtu leedahay iyo ta xooluhu leeyihiin iyo ta bani aadamku leeyahay environmentku kuu leeyahay laakiin wax dhan waxa ka horeeya oo u baahan inaynu ka warranno ku celcelino xaqa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xaqa rabbi leeyahay waana waxa koowaada ay u timi waxaa jira xadiid imaamu albukhaari uu soo warinayo kitaabkiisa saxiixu lbukhaariga la dhaha shan meelood buu kaga soo warinaya weliba waxay dhahaan culamaaءi اlxadiid min caadaة اlimaami اlbukhaariyi ma aha inuu xadiidka soo celceliyo inta badan ilaa iyo latiifa fi اlisnaad aw fi lalfaad aw inay wax jiraan mooyaane ama xadiidka kan waxay dhahdaan meeluu soo celceliyey iyadoo sanadkuna isku mid yahay matniguna isku mid yahay waxay tilmaamaysaa ahmiyadda gaarka uu siinayay imaamku markuu xadiidkan shan meeloodoo kitaabkiisa ku qoray imaamu muslim kitaabkiisa laba meelood buu kaga soo arooriyey a'immada kalena abu daawuud iyo termadi iyo a'immada kalena waa soo arooriyeen xadiidku waa xadiid macruufa ah. xadiidka kan waxaa warinaya anas ibnu maalik baa ka warinaya mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal saxaabiga la yidhaahdo ayaa nebi maxamed soo raacay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyay bayna ana radifu nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam laysa baynii wa baynahu ilaa aakhirat raxl anigoo nebi maxamed la socda buu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo radiif ah radiifku waa fangalka fangalka waxaa la yidhaahdaa qofka qofka kale daabad la saaran ee xaggiisa dambe saaran faras dameer awr wuxuu doonaya ha saaraado qofka xagga dambe saaran wuxuu leeyahay anigoo nebi maxamed la socda oo xoolaha neef xoolaa la fuushan oo aanay noo dhaxaynin kooraha mooyaane wax kale aanu noo dhaxayn kooru waa baalkan la saaro neefka marka la fuulayo waxaa mooyaanaan wax kale noo dhaxaynin buu leeyahy weliba riwaayaadka qaarkood wuxuu tilmaamaya wixii ay fuushanaayeen wuxuu ahaa dameer baanu labadeeduba wada fuushanayn buu leeyahy markaasu wuxuu sheegaya waliba dameerka magaciisi cufayr baa loodhan jiray buu leeyahy dameer cufayr la yidhaahdo ayaanu wada saarayn nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu waxaan oo dhan u warinayaa wuxuu rabaa inuu inoo sheego xadiidka sida wuu xifdiyey meeshii uu joogay iyo hay-addu lahaayo siduu ahaa inuu inoo wariyo si aynu u yaqiinsanno xadiidkan si dhaba marnaba aanu hilmaamin marka wuxuu sifeeyey siduu nebiga ula socday iyo isagiiyo nebigu waxay wada saaraayeen waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya tawaaduca nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi isagoo rasuula ilaahay kuu dadka khalqiga ka doortaya saaxib liwaai اlxamd saaxib اlwasiila wاlfadiila saaxib اlxawd isagoo ilaahay sayid الnaas ka dhigayba ayuu haddana wuxuu fuushanaa wuxuu ahaa dameer ummad muslimiina isagoo ah, ayuu dameer fuulay nebigu calayh salaatu wasalaam weliba dameerka keligii muu fuuline saxaabi kalena markaasuu la soo saaray oo laba qof bay ku wada saaraayeen dameer waxay tilmaamaysaa inaanay dunidu wax weyn agtooda ka ahayn iyo faanfaankeeda iyo waxeeda la kaxaystaa wax weyn inaanay nebiga agtiisa ka ahayn calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu leeyahy anigoo sidaa nebiga ula socda ayuu ii yeedhay nebigu yaa mucaad buu yidhi qultu labayka yaa rasuula allahi wasacdayk waxaan ku yidhi buu yidhi ku ajiibay oo ku maqlaya ilaahay rasuulkiisiiyo haddana buu yidhi nebigu saacad buu iska socday waxba uma sheegin intuu u yeedhay ayuu mucaadna u jawaabay haddana waxba uma sheegine wuu iska socdee cabbaar haddana markaanu soconay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa mucaad haddana waanu jawaabay buu yidhi labayka rasuula allahi wasacdayk haddana saacad buu iska socday mudduu sii socday mar saddexaad buu haddana i weydiiyey ya mucaad yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu mucaad u yeedho ka aamuso oo haddana uu yeedho ka aamuso oo haddana uu yeedho ka aamuso waxay sheegaysaa in la hubiyo macaadinu si fiican u soo jeestay warka loo sheegaya war muhima inuu yahay inuu dhegta aada u raariciyo ama dhammaantiiba wada dhega noqdo isagaoo curiousa markaas soo interesteda aada u raadinaya inuu ogaado waxaa nebigu uu ugu celcelinaya yeedhmada ayuu mucaadi ilaahay rasuulkiisiiyow hee saddex jeer markuu u yeedhay kadib ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam hal tadri ma xaqu اllahi calىa cibaadih mucaadow ma taqaanaa xuquuqda ilaahay addoomaha ku leeyahay xaqa rabbi ma taqaanaa xaqa alla leeyahay ma taqaanaa buu yidhi mucaad wuxuu rabaa nebi moxamed inuu cilmiga ka kororhsado qultu allahu warasuuluhu aclamu saxaabadu dad xishood badan bay ahaayeen oo nebigooda karaameeyo weyneeyo jecel waxay isku dayi jireen inay isaga jawaab ka sugaan wax kastoo uu sheego wuxuu ku yidhi ilaahyo rasuulba garan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xaqu ullahi calaa cibaadih an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya ilaahay xaqa uu leeyahay ee addoommihiisa uu ku leeyahay waxa weeyaan an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya inay keligii caabudaan oo aanay cidna ku lamaanaynin in la caabudo oo aan cidna lagu lamaanayn dadka mu'miniinta ah waxaa loo sheegayaa markaa ilaahay xaqiisa koowaad inuu yahay wuu ku abuuray wuu ku arsaaqay wuu ku caafimaadiyey waxbuu ku siiyey dunidu kuu ogolaado kuu sakhiray waxaan hawadan aad cabbayso iyo biyahan aad cabbayso iyo wax buu kuu dhigay ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisii baad cunaysaa intaad wixiisa ka dharagto inaad haddana cid kale taankis ku tidhaahda waa qaldanta rabbigii wax walba ku siiyay intaad hilmaamto oo ilowdo inaad cid kale u mahad waa masale qaldan cibaadadu waa mahadnaqaad ilaahay u mahadnaqayso isaga waxba ma tarto ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen haddaynu wada caabudno ilahay waxba uma kordhiso dhammaanteen haddaynu ka wada gaalownana waxba ma yeesho laakiin ilaahay wuxuu leeyay xaqaan idinku leeyay waxa weeyaan markaan idin nimceeyey inay igu tidhaahdaan waad mahadsantihin ilaahay waad mahadsantaydiisu waxa weeyaan inaad keligii caabuddo laa ilaaha ila allah inaad la timaaddo iyo wixii ay koobsatay haddii xaqaa la dafiro caddaaladay dhimata dadka badh baa waxay ku leeyihiin gaal baa cadaalad badan iyo ciddan baa cadaalad badan war ilaahay kownkabaa abuuray ninka dafiray xaqiisa cadaaladi kuma hadhin cadaalad waxa ugu weyn in rabbi loo cadaalad sameeyo xuquuqdiisa la ictiraafo haddii taa la ictiraafi waayo maaha cadaalad dadkan muslimiintaee dambe mas'aladaasina waa u wada fahamsan yihin qaladaadna wuu ku jiraa inaan cibaadada ilaahay mooyaane cid kale loola iman muslim diidani ma jira waa la wada fahamsan yihin laakiin waxaa gafku soo galay afraad alcibaada maxaa cibaadaha maxaanse ahayn dad baa waxyaaba cibaadaha intay sameeyaan cid kale ula kaca laakiin magac kale u bixiyeen waxay rumaysayen inaanay cibaado ahayn isma laha qofku gaalo oo ama shirki sameeye waxaanuu samaynayaa waa shay cinda allahi cibaado qoran laakiin isagoo aanuu haysan cibaado oo uu meel kala qabansiiyey idan waxay u baahan inaynu ilaahay xaqiisa sugnaa inaynu baranno xuquuqda uu leeyahay iyo maxaa cibaado ah iyo maxaan cibaado ahayn inaynu baranno xaqaasi hadduu lumo waa xariq cas walidalik qofka muslimkii waa inuu meel adag kaga sugay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana mudduu socday kadib buu macaad u yeedhay yaa mucaad ibnu jabal labayka rasuula allahi wasaacdayk buu yidhi qaala hal tadri maa xaqu lcibaadi cala allahi idaa facaluuh hal tadri ma garanaysaa buu yidhi addoommuhuna markaa haddaba xuquuqda ay yeelanayaan hadday sidan sameeyaan hadduu addoonku ilaahay xaqiisii guto oo uu ka soo baxo addoommahana iyaga xuquuqdooda ma garanaysaa buu yidhi allah warasuuluhu aclam buu yidhi raytiska iyo xuquuqda ay addoommuhuna leeyihiin ilaahay baa garanaya markaasuu nebigu ku yidhi xaqu lcibaadi cala allahi anlaa yucadibahum iyaguna waxay ilaahay ku leeyihiin xaqa ah haddii ay sidaa yeelaan inaanu cadaabin sidaa awgeed ayuha alikhwa waxaan leenahay tawxiidku iyo ilaahay oo keligii la caabudaa waa cadaalad shirkiga iyo wixii la halmaalaana waa dulmi waa cadaalad daro waayo ilaahay ku abuuray ee ku arsaaqay ee ku nooleeyey ee dunidan aad ku noosha ee aad ka shaqaysanaysa ee wax ku cunayso iska leh haddaad cibaadadiisii cid kala siiso rabbaad dulmiday ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay wاlkaafiruuna hum الظaalimuun baa ilahay yidhi kuwa gaaleed oo keliya ayuunbaa ah buu rabbi leeyahy kuwa dulmiga sameeyey ina الshirka la dulm cadiim shirkigu waa gaalnimo waa dulmi weyn baa ilaahay yidhi dulmi waxa u weyn innagu dulmiga waxaynu naqaanaa haddaad aragto iminka qof qof kale wixiisii ka qaaday ama dilaya ama maagayo ku gardaroonaya waxaad leedahay bal cadaalad xumada a ah eega bal qofkaa sida loo galay de waxa lagu same waad xanaaqaysaa kululaanaysaa laakiin markaad aragto ilaahay oo la caasinayo oo laga gaaloobayo waxaa laga yabaa ina caadi baa iskala kaatay ama aanad xoog u cadhoonin asalkuna wuxuu ahaa ilaahay xuquuqdiisa inaynu uga ilaalin badan nahay xuquuqda bani aadamka ilaahay wuxuu ballan qaaday haddaad halkaa ka tallowdo inaad janno urinaynin oo gelaynin naarna inaad ku waaraysaa ilaahay ballan qaado idan masaladani waa masalo u baahan qof kastoo mu'mini inuu ka faygignaado faygignidu digtooni digtoonidiisa inuu qabo attention oo ku saabsiisan waxa kan innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar baa ilaahay yidhi innahu man yushrik biاllaah ciddii ilaahay wax la wadaajisa ku lamaanaysa cid kale faqad xarama allahu calayhi aljanna ilaahay kaa janno waa ka xaaraam yeelay janno urin maayo wa ma'waahu jahannam meesha uu hoyanayaana waa jahannama wamaa lilaalimiina min ansaar baa ilaahay yidhi cidda aalimiinta ahina wax hiil ah heli maayaan aalimku waa kee dee waa kii ilaahay xuquuqdiisa dafiray kuwa ilaahay xuquuqdiisa dafiray hiil heli maayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leey walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min alظaalimiin ha baryin ama ha u caabudin ha baryin oo ha caabudin ilaahay sokadii waxaan waxna anficin waxna dhibin haddaad sidaa samayso oo baryadii aad ilaahay khayrkii la qabatid iyo cibaadadii fa innaka idan min aldaalimiin baa ilaahay yidhi markaa waxaad ka mid tahay kuwa dulmiga sameeyey ahlu shirkigaad ku jirtaa الذيina آmنوا وlm ylbsuu iimaanهm bظulm ulaaئika lahm اlأmن وhm مهتaduun kuwa iimaanka laga helay ee aan iimaankooda ku dheehin ama ku marin ama huwinin ظulmi lam ylbisuu kelmadu libaasku meeshay ka timi kuwa aan huwin ama ku marin ama ku dheehin iimaankooda ظulmi aan shaad uga dhigin ulaaئika lahm اlأmن wahum muhtaduun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwaas waxay leeyihiin amni aakhira kuwaasaa badbaadaya waana kuwa hanuunaye xaqa gartay baa ilaahay leeyihi ama haddaad dulmi iimaankaaga ku dheehdo oo gaalnima kaa soo dhex gasho aakhiro amni iyo nabadgelyo heli maysid ayuha alaxiba waxaa habboon marka intaynaan aakhira calaacalin inaynu duniga hubsanno waxa aynu samaynayno iyo afcaasha inaga soo fulaysa qur-aanka rabbi wuxuu inooga warramaya dad naarta ku jira oo naarta gudaheedii ku murmaya oo wada hadlaya ilahi wuxuu leey waburizat iljaxiimu lilghaawiin waqiila lahum aynamaa kuntum tacbuduun min duuni illaahi hal yansuruunakum aw yantasiruun fakubkibuu fiiha hum walgaawuun wa junuudu ibliisa ajmacuun qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun tallaahi in kunnaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin rabbi wuxuu tilmaamayaa jahannamo in loo soo bandhigayo oo ay u soo muuqanayso kuwii lunsanaa oo la weydiin doono war wixii aa caabudayseen maaye ilaahay sokadii waxaa caabudi jirteen maaye wax idiin hiilinaya ma ku jiraan ama iyagu lafahooda badbaadin karaya waxaba waxa lagu guraa baa ilaahay leeyahay naartaa lagu guraa ibliis iyo intii raacdayba naar bay wada gelayaan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun baa ilaahay yidhi waxay odhanayaan iyaga oo ku doodaya naarta gudaheeda muran ka dhacaya waa la doodaya doodani maxay ku saabsantahy kuwii la lumiyey ee dad intay beenta u sheegeen gaalnimada ku dhacay ayaa hadlayo kuwii madaxda ahaa bay la hadlayaan waxay leeyihin tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranee in kunnaa la fii dalaalin mubiin waxaanu ku sugnayn baadinimo cad bay leeyihin ilaahay baanu ku dhaaranay waxaanu ku sugnayn baadinimo cad goormay baadinimada cad ku sugnaayeen id nusawiikum birabbi اlcaalamiin cadaaladdarradan markay samaynayeen markaannu idin dhinac dhigaynay bay leynay idinla simaynay ilaaha caalamka abuurtay markaasaanu lunsanayn maanta dadka muslimiinta nool qaybo ka mid a ah. tawxiidkii wuu ka laa ilaaha illa allah may ilaabin laakiin laa ilaaha illa allah wixii soo gelaya afraad ulcibaada ah ayaa jahli badani ku dhacay dabeetana cid aan rabbi ahayn baa loola kacay maanta dadka haddaad tidhaahdo waar ilaahay kitaabkiisa qaata oo ku dhaqma may buu leeyahe aan wax kala qorqoranno iyo innagu aan iska heshiinno wax kala samaysanno dadku waxyaabaha qaarkood muse haddaad tidhaahdo cid ilaahay ahayn ha loo tukado warbal ninkan waalan eeg baa lagu leeyahy eele ilaahay hayrkii salaad ha loo tukado sow gaalnimo maaha laakiin aayadda salaadda sheegaysa iyo aayadda sheegaysa in rabbi la raaca waa isku mid labadaba waa qur-aan dadka maanta jooga haddii lagu yidhaahdo guurku uma baahna sharciga in la waafajiye labadii qofa israaca ha israacaan iswaafaqaa ha isguursaa ha israacaanuun haddii la idhaaho waxay leeyihin bal ninkan waalanee gabadhaanuu meherin raba inuu xaas ka dhigto diintaad khilaaftay baa lagu leeyahy haddaad tidhaahdo aayadda saariqa sheegaysa in gacan la gooyo ama rajmi sheegaysa ama ka sheegaysaana waxay leeyihin maya maya iminka lama wadi karayo waa laba aayadoodoo qur ah maxaa tol inooga dhigay midna waxaynu la collowna ka dhigay laba aayadoodoo ilaahay kitaabkiisa ku wada yaalla oo qur soo degaya maxaa ka dhigay midina wax la aqbalo oo fudud inay noqoto mushkiladii waxa weeyaan jahliga muslimiinta kaga dhacay afraad alcibaada kaga dhacay inay ilaahay u cadaalad sameeyaan ilaah aayaddan ku faray baa aayaddanna ku faray laba qur-aan ma kala aha ra'yi wadaad laga warrami maayo wadaad baa sidaa yidhi iyo wadaad baan odhan laga sheekayn maayo waa aayado qur-aano qof waliba fahmi karo qof waliba fahmi karo nimankan aakhiro ku doodaya markaasi waxay leeyihiin ilaahay baanu ku dhaaranay baadinimaanu ku sugnayn markaanu ilaahay idinla sibaynay bay leeyihin oo ilaahay xuquuqdu lahaa markaad cid kala siiso dee isna ilaah baad ka dhigto waad la sintay mushkiladda markan haysataa waxa weeyaan ay ka cabanayaan cadaaladdaradii dunidaanu ku samaynay baa dhib nagu haysa bay leeyihin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin markaanu idinla simaynay rabbulcaalamiinka qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi ilaahay nicmaduu idin siiyey haddaad tirisaan ma koobi kartaan haddii lagu siiyey nicmo aan la koobi karin maxay jawaabtu noqon lahayd qof bini aadame hadduu maanta nicmo ku siiyo qof bini aadama kuu yeedho wuxuu ku yidhi dollar kaa qaado iskuulkaasina waa bilaasha dhigo daartaana qaado wax walba uu iska kaa siiyey waxaad odhan lahayd ninkaa ninka fiican wuxuu ii galay haddii lagu yidhaahdo kaa hadaba cay oo maag oo wax ka sheegoo la dirir waxaad odhan lahayd bini aadamnimo maaha qofkii waxan iyo waxan iyo waxan waxaan ii galay inaan ka hor imaadaa bini maaha waa cadaalad xumaad odhan waa abaalka dar ilaahay wuxuu ina leeyahay ilaahay nicmaduu idin siiyey haddaad tirisaan ma koobi kartaan qof aan nimco haysani ma jiro maanta ishaadan nicmaday tay haddaad eegto wax walba ku arkaysid ee wax walba ku akhrinaysid ee meel kasta ku maraysid ee haddana shaqadeediina lagaa kaafiyey maala haddii layna odhan lahaa ka soo qaad isha ilaahay waan idin siiyey hadduu yidhaahdo laakiin nadaafaddeeda iyo ilaalinteeda idinkaa u xil saaran ma awoodi lahayn baanad u malaynaysa iminka waad iska socotaa dabaddaad martaa boodhkaa isha kaa gala wuxoo dhan baa kaa gala laba baal baa ilaahay kuu yeelaya in ka qabata uskaga haddiiba dabayl kulul wax kaaga dhacaan biyo yar baa ka soo baxa oo dabeetana indhaa markaad biriqbiriq ka siisaba engegay ka ilaalinaysaa oo ishii saafi bay ahaanaysaa sidii gaadhiga webariskan gaadhiga haddii siigadu ku dhacdo marka dambe muraayadda waxba ka arki maysid hadday saasuun ishu u qayaxnaan lahaydoo wax safeeya aanu jirin boodhku siduu ugu dhacaya maalinta dambe waxba maad aragteen waa buuxsami lahayd laakiin ilaahay wuxuu kuu sameeyey laba baal oo kolba intay biriqbiriq yidhaahdaan biyo yar ku soo dhacayaan nadiifinaya biyihii uskagaa haddana halkan lagaama dareerin meel yaro daroosho halkan ishu ku leeday oo ay galaan oo sanka iyo meelahaasay qabtaan waxba uskagiina arki maysid haddaad qaboobo joogto meesha qabow biyaha dabadda yaalloo dhammi way fadhiistaan qof isha beraf dhex fadhiistay arki maysid waayo biyaha yaree ilaahay kuu soo daaya waa biyo yaroo dhanaan milix baa ku jirta saa daraaddeed fadhiisan maayaan waxa barafka lagu dhalaaliyo ugu fiicane waa milix ishaada biyaheedu waa biyo yaroo dhanaan biyuhu kugu fadhiisan maayaan dhaxan kasta hadday dabadda ka dhacayso waxbaad arkaysaa maalin walba markay dabadda u baxdo saxar baa kaa gala qora kaa gala waxbaa kaa gala waad yaro marmaroojisaa waxaad tidhahdaa ishaa liqday maalin walba hadday ishu liqayso bahalka yare xashiishkaa ku gurtaan qashinka maxaa la yidhaha baaldiyada yar qashinka lagu guro maalin walba haddaad ku riddo imise ku buuxsamayaa dee afar shan maalmood kaba soo qaad bahal weynaya bil markaad ku gurayso wuu buuxsamaya ishu maalin walba ilaa maalintaad dhalatay hadday wuxuun liqayso xagga dambe soomabay buuxsanteen laguma yidhaahdaan qashinku wuu ka buuxsamay maya habeenkii markaad seexato ayaa ilaahay xabajo yar keenayaa inta wixii lagu duuduubo si isha waxu yeelin waayo ishu way dhaqdhaqaaqaysaa saxarkii ku jiray hadday dhaqdhaqaaq ku dhaqaaqdo way ku xanuunaysaa ilaahay xabajo yar buu ku duuduuba habeenkii markaad seexataa la soo kaxaynaya haddana halkay subaxii ka soo dhacaysaa subaxii maad odhanaysaa xabajada waan fooldhaqanaya isug waxaad fooldhaqaysaa waa uska gisha galay oo dhan oo ilaahay soo nadiif yacni jidhkaagoo qura haddaad eegto nicmada ku jirta waad cajabaysaa ilaahay waxaasoo nicmaa ku siiyey haddaad caasida ka war oo aad nicmadu weliba ku siiyey aad cisyaankiisa ku wado ishii noocan ahayd haddaad xaaraanun ku eegayso ka warran ilaahayna wuu kaaga shaqaynaya adna xaaraan ku wado dadku ninka bilyaneerka ee imika xanuunsadee la yidhahdo wadnaha ku xanuunaya ima kalaa ku xanuunaysa haddii la yidhahda dawo heli maysid ilaa iyo inaad dunida dabadeeda dhakhtar jooga u tagtid dhakhtarkaasi waa qaali hal bilyanoo dollar baa la bixinayaa hantidiisoo dham hadday hal bilyanta wuu bixinaya wuxuu rabaa inuu caafimaado marun waayo wuxuu ogyahay nicamada ka maqanaynta ee leegtay kan caafimaad qabay halkan iska maray adiga haddii lagu idhaha maxaad haysataa calaacal baad bilaabaysaa iyo dayro waxba ma haysto maxaan haystaa faqri baana derderay waxba ma haysano waxaad nimco caafimaad haysataa kuuma muuqato ilaahay wuxuu leeya wain tacuduu nicmat allah ilahay wuxuu nicmo idin siiyey haddaad tirisaan laa tuxsuuhaa baa ilaahay yidhi ma tiro koobi kartaan haddana ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilahay yidhi haddana bini aadam waa mid dulmi badan oo gaalnimo badan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala iyadoo waxaasoo nicmo aan siiyey nicmooyinkaa qadarin maayee dulmi iyo kufri buu wadaa baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa markaa waxaasoo nimcaa intuu ku siiyey haddaad gaalnimo ku abaadu guddo gaalnimadaa marnaba inaan ilaahay dhaafin inaad iyada ka noqoto mooyaane ta kale ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa gaalnimadaas haddii malaa'iga ku dhacdo ama nebiye ku dhacaan ama cid ka hoosaysa ku dhacdo inay isku midto aan cidnaba laga aqbalayn waa wax adag inaad tidhaahdo nebi baa gaal noqonaya ma jirto laakiin innagaa laynoogu quusgooye ilaahay intuu ambiye ka warramay wuxuu leeyahy walow ashraku la xabita canhu maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen baa ilaahay leeyihi waxaa buri lahaa wax kasta oo ay qabteen waa iyo kuwan ilaahay ka warramayaan rabbi leeyay hadday shirki samayn lahaayeen waa markii nebi ibraahim iyo wuxuu dhalay ee ka dembeeyey ilaahay ka soo warramay wa tilka xujatuna aataynaaha ibraahiima clى qowmihi narfacu darajaati man nashaa ina rabaka xakiimu caliim wwahabna lahu isxaaqa wayacquuba kula hadayna wanuuxan hadayna min qabl wmin duriyatihi daawuuda wsulaymaana waayuuba wayuusufa wamuusa whaaruun wakadalika najzi اlmuxsiniin wzakariya wayaxya waciisa wailyaasa kulu min aلصaalixiin waismaaciila walyasca wayuunusa waluuطa wakula fadlna clى اlcaalamiin ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم intaasoo nebiya markii ilaahay soo tiriyey aan magacyadooda akhriyey iyo aabbayaashood baa ilaahay yidhi iyo duriyadoodii iyo walaalahood wixii yaro xaqa raacee ilaahay doortay intaasoo saalixiinoo nebiye rusula marka la ysku daro dalika huda allahi yahdi bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi ilahay wuxuu leeyay ay shirki ku dhacaan waxay samaynayeen camal oo dhammi wuu buraya ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamaya nebi moxamed baa ilaahay wuxuu ku yidhi qul afagayra اllahi ta'muruunii acbud ayuha اljaahiluun waxaad tidhaahdaa ma ilaahay cidaan ahayn baa ifaraysaa inaan caabudo duulkiinna waxmagaratada ahi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashragta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin bal illaaha faacbud wakun min ashaakiriin rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamedow adiga waxaan kuu waxyooday baa ilaahay yidhi kuwii adiga kaa horreeye nebiyana aan u waxyooday haddaad shirki ku dhacdo adiga iyo iyaga iyo kayrkoodba layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin camalkaagu waa burayaa kuwa hoogayna waad ka mid noqonaysaa ee balillaha illaaha facbud wakun min ashaakiriin rabbi keligii caabud oo inta u mahadnaqda ila waynagana cibaadadu waa nooc min aankis waa noocaad ilaahay u mahadnaqayso oo inta u mahadnaqda ka mid noqo ilaahay isagoo malaa'igta ka warramayu wuxuu tilmaamay waman yaqul minhum malaa'igta kii ka mid ee yidhaahda innii ilaahun min duuni fadalika najzihi jahannam kadalika najzi الظaalimiin baa ilahay yidhi malagii yidhaahda anigu ilaah baan ahay ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala jahannamaan ku abaalmarinaya sidaasun baanan u abaalmarinaya baa ilahay leeyay ku kastoo dulmigaa ku dhaca haddau hayru malag yahayna oo uu dulmigaa ku dhaco saasun baan u abaalmarinaya ayuha اlإkhوة waxaynu u baahan nahay inaynu mas'aladan si wanaagsan u garanno alxamdu lilahi اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrض wajacala الظulumaati wالnuur ثuma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun baa ilaah yidhi waxaa mahad iska le ilaaha cer iyo dhulba abuuray iftiin iyo madowba isagu abuuray uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwii gaaloobay baa ilaahay leeyihi birabbihim ay an rabbihim yacdiluun waa ka weecanayaan rabbigood ow birabbihim yacdiluun ilaahay bay wax la simayaan min alcidl oo ah almaal wاnnadiir ilaahay bay wax la simeen ilaahay in wax lala sima في asmaa'ihi wa afcaalihi in ilaahay wax lagula simo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisu midnaba ma bannaana waxaa markaa muhima dadku inay masaladan si wanaagsan u oo ah caddaaladda aynu ka warramayno inay u horayso casrigan aynu nool lahay dhul badan waxaad ka maqli doontaa iskuol iyo jaamacad iyo wax walba laydinku dhigi doonaa iyadoo laga warramayo the rights human right woman right children's right environmental rights xayawaanka xuquuqdiisa waxaas baad maqli doontaa xaqa dumarka xaqa bini aadamka xuquuqda bini aadamka ha la dhowro intaasoo hay-adood baad arki doontaa oo u dhisan xuquuqda bini aadamkaanu ilaalinaa intaasoo hay-adood baad arki doontaa u dhisan xuquuqda dumarkaanu ilaalinaa intaasoo hay-adood baad arki doontaa u dhisan xuquuqda caruurtaanu ilaalinaa intaasoo hay-adood baad arki doontaa u dhisan environmentka iyo bii'ada inaan wax laga bedelin ayaanu ilaalinaa waxaas oo dhammi waxay u doodayaan xuquuqdii makhluuqaadka waa yaryahay cid u doodaysa ilaahay xuquuqdiisii cid u doodaysaa waa yarta ama hay-ad u dhisan aladiina in makannaahum fi lardi aqaamu ilaahay wuxuu leeyahay muslimku waa kuwa haddii aanu makansiino dhulka gacanta u gelina baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala aqaamuu الصalaaةa waaatawu الzakaata waamaruu biاlmacruufi wanahuu can اlmunkar waa kuwa salaada ooga oo zakada bixiya oo macruufka dadka fara oo xumaha ka reeba yani waxaani waxay u badan yihiin xuquuqda ilaahay muslimku muslim dhaba wuxuu ku yahay acdam munkar la radiyaa waa shirki acdam macruuf la ysfaraana waa tawxiid ummadda muslimka waxay u nooshay inay kuwan samayso haddii dad badani xuquuqda kala ilaaliyeen muslimkuna waa farantay ma lihin muslimku bini aadamka ha dulmiyo ama xayawaanka ha dulmiyo ama environmentka ha dulmiyo ma lihin dulmi oo dhamme waa xaaraan ilaahay wuxuu leeyahy naftayda dulmaan ka xaaraam yeelay idinkana waa laydinka mamnuucay baa la yidhi dulmoo dhammi waa xaaraam laakiin waxaynu leenahay one step aan korro oo aynu si fiican u ilaalinno ilaahay xuquuqdiisana inaynu ilaalinno oo ah inaynu keligii caabudno keligiina ka dambayno darsiga marka aan maanta sheegayaa waa darsigaa kooban laakiin waa darsiga islaamka ugu weyne la sheego masalatu tawxiid waa waxa ugu weyne la sheego waxyaabaha haddaad aragto masaa'il dadku ku murmaan waa gaalnimo iyo gaalnimo maaha iskaga tag waxaa kuu roon inaad iskaga tagto haddii kale cid ahlu cilmiyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo cadaaladiisaba lagu kalsoon yahay weydii amaa inaad wax iskaga dhacdhacdoo tidhaahdo awowyaanu ka soo gaadhnay iyo ciddan baanu ka soo gaadhnay aakhire laguma badbaado waxaa qura aad ku badbaadaysaa inaad tawxiidka cilmi u yeelato oo rabbi ku xidhantid oo ilaahay u cadaalad samaysid ciddii ilaahay si dhaba ugu cadaalad samaysa ayaa makhluuqana markaa u cadaalad samaynaysa salى اllahuma calى nabiyi muxamadi wعalى alih وصaxbih وslm alxamdu lilahi rab اlcaalamiin في فينا